بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين ثم الصلاة والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وصحاaبته أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آkخرهم شhيkhنا الشhيkh صالح بن عبد الله عسيمي غفر الله lh وlهم جميعا بإسناaد كل منهم إلى سفyان بن عyنة عن cمر بن دينار عن أبي qاbوس mولى عبد الله بن cم الcاص عن عبد الله بن cم الcاص رضي الله تعالى عنهma qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العاجل والأجل فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس إقراء وشرح كتاب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 yu'kalu la cuna laxmuhu hilibkiisa oo yusiibu thawba marada gaaro siduu noqonayaa ma najaasuu keenayaa oo maradii uu taabtay ma najaasuu u keenayaa mise najaas uma keenaya ayuu baabkan u baab yahay imaamka caleyh raxmat ullah mas'aladan waxaa weeyaan e, waxay e, ku qotantaa waxyaabaha hilibkooda la cuna kaadidooda iyo digadooda ma najaasa waa daahir sidaa weeyaan imaamka cali raxmat ullah wuxuu usoo deliishana marka uuskaas inuu daahir yaho dhib uusan lahayn nabigeena sal la slm dusha laga saaray salaadii uu ku jiray uusan dartii u goynin ayuu marka u daliishana imaamka fiqigiisa muxuu ahaa baac dheeraay ayaa halkaa muxuu ahaa uu kala soo baxay xadiidka saddex boqol iyo todobaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna axmed ibn xakiim alawdi weyaan waa hiqa qaala xadathana khaalid alqaطwaani albajali saduuqun yatashayac walahu afraad waa saduuq shiicanimona waxaa weeyaan way ku jirtaa wuxuu leeya axaadiis uu la keli noqday yacni ibnu makhlad weeyaan ninka la yihahda khaalid ibnu makhlad alqaطwani wa qaala wuxuu yihi xadahanaa caliy caliy wa huwa ibnu saalix weeyaan alhamdani waa hiqatun caabid hay cali waxaa weeyaan alhamdani hiqatun caabid weyan wa ibnu saalix can abi isxaaq sabiici waa hiqatun mukthirun caabid lakinhu اkhtalطa fi akhirihi can cmr ibn maymuun alawdi waa mkhadrm mashhuur hiqat caabid weyn qal xadahna cabdulahi cabdullahi ibn mascuud ibn umi cabd ayaa inoo waramay fii beyt ilmaali beytmaal muslimiinka meeshii loo darbay oo loo diyaariyey isagoo dhex jooga qaala wuxuu yihi cbdullahi bn mascuud kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sal slam yusalii mid tukada cinda albeyti kacbada agteeda ayuu nabigeena ku tukanaya sal slam wa un kooxna waa intii maka la joogay oon magaalada madiin loo soo haajirin muslimiintana ay aada u tabardarnaayeen islaamkana uusan aada u faafin oo gaalada reer qureysheed ay ku fadhiyeen muxuu ah awoodda iyo muxuu aha diyaanada maamulkeeda ay u fadhiyeen magaalada maka weyaan carab o dhan ayaga kaga dambeysay qaala wuxuu yihi kaana rasul wuxuu ahday sal slm yusallii mid tukada cinda albeyti kacbada agteeda wa mala-un kooxa min qurayshin reer qurayshna juluusun ay fafadhiyaan waqad naxaruu walxalqa naxaruu ay gowraceen ama ay qasheen jazuura geel ay qasheen weyaan fa qaala bacduhum qaarkooda waxay yihahdeen ayukum midkiineeba ya'khudu qaadaya hada alfartha uuskan oo macal calooshi ku dhex jira bidamihi weliba dhiiggiisa wato uma intaa kadibna yuhmiluhu u kaadini oo sugi xataa yadaca ilaa uu ka dhiga wajha wejigiisa saajidan xarimima sujuusan oo fa yadacahu kadibna dusha ka saaro weyaan yacni calaa dahrihi dhabarkiis ka saaro yaa samaynaa wey arrinta iyada muhimadaas iyo hawshaas yaa qabani qaala cabdullahi cabdullahi ayaa wuxuu yihi mascuud radi allahu tan arda fanbacatha waxaa usoo banbaxay oo usoo istaagay ashqaaha ay ashqa lqowmi qolyaha halkaa fadhiyay ninka ugu dhuurka darnaa ayaa usoo istaagay ninkaas ashqa lqowmi waa ninkii cuqba ibnu abi mucayid weyaan cuqba ibnu abi mucayid weyaan ninkaas ayaa usoo istaagay fa akhada wuxuu soo qaaday alfartha uski oo caloosh ku dhex jiray fadahaba bihi wuu la aaday nabigeena sal l slem uma intaa kadib amhalahu nabiga ayuu sugay falamaa goortii khara nabiga uu la dhacay saajidan xaal ima sujuudsan wadacahu calaa dahri dhabarkiisa ayuu saaray allahu mustacaan fa waxaa loo sheegay faatimatu nabigeena marka la saaray alayhi salat slam marka sooma kicin fa ukhbirat faatimatu ayaa loo sheegay bintu rasuuli llahi sal slem wa hiya iyadana jaariyatun ay gabar yar tahay ayaa loo sheegay in aabaheesaa loo galay la duleystay dusha laga saaray uus iyo calool dusha laga saaray fajaءat way timid tasca xaal ay ordayso faakhadathu waxay ka dulqaaday min dahri dhabarkiis sal اlه slam falamaa goortii faraqa uu nabiga ka baxay min salaati salaadiisa qaala wuxuu yihi allow barya subxaana watacaala allaahuma allahi calayka waxaad qabataa biqurayshin quraysh halaatha maraatin saddex jeer yacni ilaahayow quraysh way kibreen way qooqeen way dulmiyeen allay ku kufriyeen dhibkaan la imaadeen ilaahay qaba weyaan allaahuma calayka biabi jahl allow abi jahl qaba ibnu hishaam wa shaybata rabiica qaba waa cutba ibnu rabiica qaba waa cuqba ibnu abi mucayid waa ashqaal qowmi weeyaane intaba qaba xataa cadda ilaa nabigu uu ka tiriyay sabcatan todoba oo min quraysh reer quraysha qaala cabdullahi mascuud wuxuu yihi fawaladii alih baan ku dhaartay anzala soo dejiyey caleyhi nabi korkiis sal slm alkitaaba kitaab kusoo dejiyey qur-aanka laqad ra'aytuhum waxaan arkay sarca iyagoo wada legdan oo la dilay yowma badrin maalinta badar fii qaliibin hal ceel oo muxuu ah waaxidin keli ayagoo mxu lagu wada shubay oo baktigoodii halkaa lagu wada daadiyey ayaan arka weyaan qaliibka marka ceelka aan biyaha lahayn ayaa la yihahdaa ceelka aan lahayn ayaa qaliib la yihahdaa weyaan biyaha ay ka dhamaadeen marka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam maxalushaahidka xadiidka wuxuu yahay dusha waxaa laga saaray uus uuska isaga ahay oo la saaray nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam salaadii uma goynin oo salaadii uguma bixin sala allahu alayhi waalihi eh, wasalam sidaa weyaan sidoo kale xadiidka waxaa eh, ka cad nabigeena sal alla ly sabarkiisa iyo dhibka loo geysanayey iyo dacwadan iyo diintan dhibka loo soo maray ayaa ayadna muxuu aha laga qaadana weyaan cabdullahi bin mascuudna inuu xilligaas xaalada ay noocaasay uu mumin ahaa ayaad ka qaadanaysaa weyaan baabulbusaaqi candhuuf ayuu baabkan u baab yahay yusiibu thawba marada gaara candhuufta madaahira mise waa najis jamhuur ahlicilmi wayakaadu yakuun ijmaacan inay candhuufta nadiif tahay oo muxuu ahay daahir tahay laakiin dad yar ayaa sheegay meel ay u xukusadeen hadda koleyba allahu aclam xadiis saddex boqol inuu muxuu ahay eh, candhuufta aynan daahir ahayn laakin meeshay cuskanaan allahu aclam hahay nacam waa jirta iyadna ha nacam waxaa suuragal labadaba inay muxuu ahay ay yani madheerti iyo iyo iyo waxaa weeyaan iyo uuskiiba in laisugu daray ha oo labadiiba nabiga alay sl slam la saaray waa suuragal labadaba sidaa weeyaan sheekh xuseen ayla joogo mesha aan ku wada dhuumanayna marka <laughs> jazakum allah khayran waayahay xadiidka ama baabu albuzaaqi yusiibu thawba canruuf ayuu baabkan u baab yahay oo yusiibu thawba marada gaaro xadiidka saddex boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai aleh raxmat ullah akhbarna cali ibni xujr ayaa noo warramay qaala wuxuu yihi cali ibn xujr waa hiqatun xaafid waa yahay hiqatun xaafid weeyaan qala u xadathana waxaa noo waran ismaaciil ibn abi kathiir waa hiqatun thabt can xumayd ibn abi xumayd atawiil waa hiqatun caabidun mudallis can anas ibn malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda can inabiy nabigan wuxu ka ri sal slm ana nabiya nabigeen ana nabiya nabigeena sal slm akhada wuxuu soo qaatay darafa ridaaihi go-iisa darafkiisa ayuu soo qaatay dhinaciisa qeyb ka mid a fabasaqa fiihi nabigu ku candhuuftufay faradda bacduhu calaa bacdin barkiisa ayuu barka kale nabigeena calayhi sala slaam ku celiyey xadiidkaas marka waxaa laga qaadanayaa in ay daahir ay tahay muxuu ahaa candhuufta waxaa kaloo laga qaadanayaa beryahan hadda tiishashka iyo manaadiishan la isticmaala inay dhib lahayn inay dhib lahayn oo waxaa weeyaan Eh, ay mashruuc taho wax dhibaato ay ku sugneen ayaa laga qaadana weyan xadid saddex boqol iyo sagaalaad qala imam nasai aleh raxmat llah abarna eh, mxamed bashaar bundar weya hiqat thabt can muxamed ibn jacfar gundar wey waa hiqa qala xadathana shucba abu bistam weeyaan alimaam alcalam alxuja athabt qaala wuxuu yihi shucba ibn xajaaj samictu qasim ibn mihran ayaan ka maqlay qasim ibn mihraan eh, alqaysi waa saduuq yuxadid isagoo ka waramay can abi raafic saaiq weyaan hiqatun thabt can abi hurayrata ka waramaya radia allahu tan arda rawayat islaam can inabi nabiga inuu ka warina muxuu ahaa ninka la yihi abu hurayra sal l slm qaala nabiga inuu yihi idaa sallaa hadduu tukada axadukum midkiin falaa yabzuq yuusan ku candhuuf tufin ama u candhuuf tufin beyna yaday hortiisa yuusan candhuuf tufin walaa can yamiinihi midigtiisa inuusan candhuuf tufin walaa can yasaari bidaxdiisa inuusan candhuuf tufin aw taxta qadamihi amaba aw yatful aw yabzuq taxta qadamihi goomadiisa hoosteeda ha ku candhuuftufo weyaan yani qofka eh, inuu horay u candhuuftufo lama ogola eh, midigna lama ogola bidaxan lama ogola laakiin qeybta hoose haddii dhulka uu yahay dhul qaruurax ah ama boor uu yahay oo markii candhuufta lagu tufo kadibna la duuga xaaladda ay qof ku qabato ama qofka ay ku qabato eh, marana uusan marka heli karin dhib malahan weeyaan wailaa haddii uusan haddii kale oo inta iyadaba aad samaynaynin fabazaqa wuxuu ku candhuuftufay annabiya nabigeena sal slam haakadaa sidaas fii thawbihi maradiisa ayuu ku candhuuftufay intuu soo qabtay wadalakahu nabiga wuu isku rugay weyaan maradii ayuu isku celceliyey sala allahu alayhi waaalihi wasalam marka xadiidkan wuxuu caddaynaa nabigeena sal l slam inuu diiday in qofka markuu salaad ku jiro candhuufta horay ama midig ama gadaal inta u tufa laakiin dhulka inuu ku tufa nabigeena muusan diidin lakiin goglaha iyo roogaga iyo baabkan ma ahan waa xaalad boor iyo xaalad adayg ah oho marana aan la heli karin oo daruuro hadday timaado qofka si kale uu sameyn waayo fataqu llaha ma statactum markaa noqonaysa markaana waa in la duuga nabigeen wuxuu aday sal slm xadis saxiixa yani canduufta iyo buzaaqa iyo xaakada oo masjidka dhex taala oonan la duugeynin waa khatii'a ayuu nabig yihi sal allahu alayhi waali wasalam baabu tayamumi baabu badi tayamum baabu badi atayamum gebagabada bilawgeeda ayuu baabkan u baab yahay tayamumka xagga luqada carbeed waxaa la yihah alqasdu wax loo qasta ayaa la yihahdaa xagga sharcigana alqasdu ila asaciid اطayib limasxi اlwajhi wاlkafayn biniyati istibaaxati الsalaa waxaa la yidhahdaa in loo qasta cara nadiif ah in wejiga lagu masaxay labada calacalood niyada loo sameynana ay tahay in salaada lagu banaysto sidaas ayaa marka muxuu ahaa xagga sharciga ay tacriifta lagu tacriifa kamid a weyaan xadيث sddex boqol iyo tobanaad wa xadيث بن سacيid بن جميل عن mالك بن عن عبدالرحمن بن qاsم ثiqة فqيه عن abihi abihi meesha bayda la yihahda aw dat ljeish ama meesha daat ljeish la yihahda waa meel muxuu aha magaceed weyaan inqaaca waxaa go-ay ciqdun kuul oo lii aniga ii sugnaaday ayaa go-ay iga go-ay oo lume weyaan fa aqaama nabiga uu ku nagaaday sal l slam cala iltimaasihi dalabkiisii oo kuushaa la raadinayay ayuu nabiga ku nagaaday wa aqaama annaasu macahu dadkiina way la nagaadeen la joogeen weyaan walaysuu calaa maain biyana aynan dul joogin oo meel oonla ah ayay joogeen weyaan nabigeena sal slam saxaabadiisii walaysa macahu maaun biyana ma haystaan meel oonlana way joogaan biyana ma haystaan faata naasu dadka waxay u yimaadeen abaabakrin bay u yimaadeen radi allahu tan arda oo umlmumin caaisha abehda fa qaalu waxay yidhahen alaa taraa miyaadan arkaynin maa sanacat caaishatu caaisha waay samaysay maxay samaysay aqaamat waxay la nagaatay aqaamat waxay nagaadisay oy meeshii muxuu ahaa ku reebtay birasuuli rasulka a sal slm igo binaas dadkii ayay meesha ku reebtay weeyaan walaysuu calaa maa-in biyana ma dul joogaan oo meel biyo muxuu ahaa ma joogaan walaysa macahu maaun biyana ma haystaan fa ja abubakrin sidiq ayayimid ayaa yimid fa jaa waxaa yimid abubakrin sidiq ayaa yimid radi allahu ta arda wa rasul rasulka allna waadicun uu saaray ra'sahu madaxiisa calaa fakhidii bowdadeyda uu saaray barkin ahaan uu ka dhigtay qadnaama uu nabigu u hurday sala allah alay slam ayaa abubakar oo socday ayaa yimid radia allahu tacala an arda oo aabihii umuna caaisha abeeda waayahay markuu yimid abubakar muxuu sameeyey weyaan ahay waa ahay faqaala wuxuu yihi xasibtu waxaan u maleeyey rasuul allah rasulka al sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka waxaan u maleeyey alayhi salaatu salaam ahay xadiidka marka aan ku noqdo xadiidka aan ku noqdo hahay qaala imaam anasa aleyh raxmat llah akhbarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani can malik can cabdiraxman ibn qasim can abihi can caaishata qaalat waxay tir caisho kharajnaa waan baxnay maca rasuli rasuulka al ayaan la baxnay sala allahu alayhi waali wasalam fii bacdi asfaari safaradiis qeyb ka mid xataa idaa kuna goortaan bilbayda bayda aw dat ljeish ama dat ljeish la yihahdo inqaaca waxaa go-ay ciqdun kuul oo lii aniga aan laha ayaa iga goday faaqaama rasulla nabiga wuxuu ku nagaaday calaa iltimaasihi kuusha in la raadiyo cushrada nabigeena iyo wanaagiisa ay kamid tahay oo waxaa weeyaan gabadhaas alaabteed in loo helo nabigeena ayaa saxaabada ubaajiyey faaqaama annaasu dadkii way nagaadeen macahu nabiga la nagaadeen walaysuu calaa maain biyana ay dul joogin walaysa macahu maaun biyana muxuu ahay eh, ma haystaan biyana ma haystaan biyana dul joogaan meel onla ay joogaan biyana lama wato faata naasu abaa bay u yimaadeen dadkii radia allahu canhu faqaluu waxay alaa taraa miyaadan arkaynin maa sanacat caaishatu caisha waxay samaysay aqaamat waxay la nagaatay birasuli rasulka alle iyo binaas dadkii ayay ay nagaadisay aqaamat waxay nagaadisay birasulilah rasulka alle sal slam iyo wabinaas dadkii walaysu calaa maain biyo ay dul joogin walaysa macahum maaun biyana aynan wadanin faqala abubakrin wuxuu yhi radi allahu tanu arda wa rasuula rasulka allana waadicun uu saaran yahay rasuhu ra'sahu madaxiisa calaa fakidii bowdadayda qadnaama naama uu saaxday fa qaala miyaan faja weyaan faja waxaa yimid abubakrin baa yimid radia allahu ta arda wa rasuula rasulka aln waadicun uu saaray ra'sahu madaxiisa calaa fakhidii bowdadayda qadnaama uu saaxday fa qaala wuxuu yidhi xasibtu ama cafwan fa qaala wuxuu yihi abubakr xabasti waxaad xabistay marka xabasti waxaad xabistay rasuul baad xabistay sala allahu alayh wali wasalam iyo wannaas dadki ayaad xabistay walaysuu calaa maain biyana aynan muxuu ahay dul joogin walaysa macahu maaun biyana ayna haysanin qaalat caaishatu waxay tihi facatabanii abubakrin ayaa i dhaleeceeyey i eedeeyey wa qaala wuxuu yihi maa shaaa allahu alla intuu doono an yaquula inuu yihahdo canan ayuu muxuu aha dhagaha ii saaray weeyaan wajcalu wuxuu gudagalay yadcanu inuu ku dura biyadihi gacantiisa iyo fartiisa fii khaasirati kilidayda weyaan inuu juq isiiyo oo saa i duro weyaan ood weliba canaan iyo jugayn ayaa isgu kay daray famaa manacani igama reebin min ataxaruk inaa dhaqdhaqaaqo ila xanuun baa i qabtay ilaa makaanu rasuulilahi rasuulka alla boosku uu yahay calaa fakidii bawdadayda nabiga muxuu ahaa bawdadayda ku hurdaayay oo booskaa saarnay inaad kaca baqid aan kabaqa i diido aan diida ayaan u dhaqaaqi waay laakiin waxaa lala dhaqaaqo oo dhib ah waa li gaarsii weyaan fanama rasulula nabiga lagu hurdi sal slam xataa asbaxa ilaa u ka waabariisto calaa gayri maain biyo la muxuu ahaa la-aantood ama biyo meelaan lahayn faanzl allah caza wajal weyne wuxuu soo dejiyey aayat tayamum aayat tayamum ayuu rabbi soo dejiyey waa marka u horreysay oo aayat tayamum lasoo dejiyey weeyaan faqaala usayd ibn xudayr wuxuu yidhi ma maa hiya tan ma ahanin biawali barakatikum barakadiina tii u horreysay ma ahan yaa aala abi bakrin abi bakr ahelkiisiiyo yacni baraka xaggiina ka imaaday tii ugu horreysay ma ahanin weeyaan qaalat waxay tihi fabacatna albaciira ritigi ayaan muxuu ahaa ayaan kicinay ritigi ayaan kicinay alladii kaasoo kunta ana caleyhi korkiisa fawajadnaa waxaan helay alciqda kuusha taxta hoostiisa ayaan muxuu ahaa ka helnay weyaan kuushi ayaan hoostiisa ka helnay sidaa weyaan fawajadnaa waxaan helay alciqda kuushi taxtahu ritigi marka la kiciyey ayaan hoostiisa ka helnay weyaan marka xadiidkan marka wuxuu cadaynayaa nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam xaalad safar uu ku jiray umuna caaisha kuul lunta awgeyd oo meel biyo aanan lahayn oo onla biyana aan la sidinin ama aan la wadanin in nabigeenna halkaas uu ku nagaaday oo habeenkii meeshaas muxuu aha u baryey aroortiina muxuu aha dadka ay ku waabariysteen biyo la-aan wax lagu qabaysto wax lagu weyse qaato aynan jirin markaasuu alla rab subxaana tacala soo dejiyey aayat atayamum marka arrinta ayadeed waxay keentay marka in ruksadaas iyo wanaagaa la helo kadibna ritigii ritigii hoostiisii ayaa muxuu ahaa marka la kiciyey ayaa laga helay weeyaan laga helay kuushii umunaa ka dhintay caisha radi allah tan wadaha baabu tayamumi fi lxadar weys marka eh, eh, gabagabada ama gabagabaysiga ama tayamumka xaaladda xadarka iyo waxa weeyaan eh, magaalada la jooga ma la gabagabaysan karaa mise safar unbaa muxuu ahaa laazin ah imaamku wuxuu baabaystay caleyh raxmat baabu tayamum fi lxadari marka xadar la jooga oo magaalada muxuu ahaa la jooga in la gabagabaysta ayuu xadiidkan soo socday iyo kan ka dambeeyaba ayuu muxuu ahaa u baabaystay caleyh raxmat ullah saddex boqol toban iyo koobaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleh ramat اllah akhbarna arabic bnu sulayman almuradi almuadin wa hiqa qala wuxu yhi xadahna shucayb ibnu leyth shucayb ibnu leyth ibn sacd alfahmi weeyaan hiqat nabil can abihi abihi leyth ibn sacd waa imaam ahli misra hiqat habtun xuja can jacfar ibnu rabicat alkindi wa hiqa can cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj wa hiqat habtun caalim can cumayr ibni cabdillahi mawla cabdillahi bni cabaas alhilaali hiqatun twufiya mia arbaca boqol iyo afar hijra nabigan ayuu dhint sal slm anahu ninka la yihahda cumayr oo mawla cabdullahi bin cabaas samicahu wuxuu ka maqlay yaquul isagoo leh aqbaltu waan soo qaabilay ana anig iyo wa cabdullahi bn yasaar oo hiqa ah cabdullahi bn yasaar alkindi waa hiqa cabdullahi bn yasaar waa hiqa cafwan mawla maymuna bint alxaarith radi allahu tan ardaha xataa dakhalnaa ilaan u galno calaa abi juhaym ibn alxaarith ibnu simata alansaari waa saxaabi jaliila faqaala abuu juhaym wuxuu yihi markaan abu juhaym u galnay aniga iyo ninka la yidhaahdo eh, cabdullahi bnu yasaar markaan u galnay abuu juhaym ayaa wuxuuna siiyey warbixin amaba xadiid ayuu noo sheegay faqala abuu juhaym wuxuu yihi aqbala rasuullah nabiga alla wuu soo qaabilay sal slam min naxwi bi'ri ljamal meesha loo yaqaana bi'r ljamal xaggiis ayuu nabiga kasoo ka imaaday weyaan aqbala uu ka imaaday weyaan walaqiyahu rajulun nin baa la kulmay bi'r ljamalka waa meel magaalada madiina afkeeda ah weyaan ama xaafadaha madiinaba kamid ah walaqiyahu rajulun baa la kulmay fasalama caleyh wuu salaamay nabigeenna ayuu salaamay calayhi salatu slam falam yarudda rasulla rasulka al uma jawaabin calayhi korkiisa salaamta uma jawaabin xataa aqbala nabiga ilaa uu kaga jeesta cala aljidaari derbi famasaxa ama derbigii famasaxa u masaxa biwajhihi wejigiis iyo weeday labadiis gacmood uu muxuu ahaa derbigii ku masaxda weyaan uma radda calayhi salaam kadibna salaamtii ayuu nabigeena calayhi sala slam ugu jawaabay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in nabigeena sala allahu alayh waali slam isagoo xadar ahoo magaalada madiine jooga inuu gabagabaystay sidaas ayaana sida raajixa weeyaan inay muxuu qofka hadduu xadar eh, magaalo jooga gabagaba uu la imaan karo laba shardi ayaa laazim ah tan koobaad waa in horta biyo uu waayo biyo waa inuu waayo amaba biyihii uu isticmaali waayo biyaha ama waa la waayey amaba lama isticmaali karo darf diida ayaa jiro tan labaadna alkhawfu min fawaati salaa khuruuj waqti salaa salaada xilligeedii inuu baxa qofka inuu ka baqa labadaa hadii la helo waxaa weeyaan qofka uu gabagabaysanka ayaa raajix weeyaan tan labaad maxaa lagu gabagabaysanayaa horey waxaan soo marnay asaciid aayib ayaan soo marnay nabigeenan hadda sal ll ly slam derbi ayuu muxuuha gacmaha saaray ood ku gabagabaystay derbigana lababa waa suuragal inuu dhagax ka samaysnaa waa suuragal iyo inuu ciid ka samaysaan suuragal labadaba suuragal weyaan marka culimada marka waa isku hayaano ma kul maa kulla calaa wajhi lardi arlada wejigeeda waxa adoo dhan miyaa lagu gabaysan karaa mise waxaa laazim in ciid la helo waa masale khilaafi ah waraajixu allahu aclam biha waayahay xadiid saddex boqol toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa aleyh raxmat akhbarna maxamed ibn bashaar bundar weyaan qaala xadathana moxamed ibnu jacfar gundar weyaan wa hiqa qaala xadathana shucba ibn xajaaj waa imaamkii ad taqaaneen can salamata salama ninka la yidhaahdo hadda ayaan soo marnayo waxaa weeyaan waa hiqa salama waa hiqa weeyaan can dhar salama waxaa weeyaan ibnu kuhayl eh, alxadrami hiqatun yatashayac waa hiqa laakin tashayuc baa ku yar jira dharkaas waa dhar ibn cabdillahi alhamdani waa mur hubi mur eh, habi ayaa la yihahdaa mur habi ayaa la yihahdaa waa hiqatun caabid isna shiicanin baa lagu sheegay labadaa ninba marka waathiqa laakiin tashayuc ayaa lagu sheegay salama iyo dhar ninka la yihahdaba can cabdillaahi can ibni cabdiraxmaan ibni abza ibni cabdiraxmaan ibn abza cabdillaahi ibni cabdiraxmaan ibn abza weeyaan ninkaas waa iqa iqa weeyaan cabdullaahi ibni cabdiraxmaan ibn abza waa hiqa can abihi abihi oo cabdiraxmaan ibni abza alkhusaaci waa saxaabi yar weeyaan sida raajixa qaar waa taabic ay yihahdeen waa ninkii sayid cumar radi allahu ta arda magaalada maka isagoo weli waali looga dhigay oo ninkii isaga u joogay meesha oo gobnatooraha ama mas-uulka ugu ahaa ama biisiga saad utaqaanaan ama dhiisiga u ahaa oo meeshaa joogay ninkii maamulaha u ahay magaalada maka maamulayay ayaa bayna maka walmadiina uga hor imaaday sayid cumar markaasaa wuxuu ku yidhi sayid cumar magaalada maka ood waali iga ahayd yaad ugu soo tagtay markaas wuxuu yihi ibn abza cabdiraxmaankan ula jeeda markaasa wuxuu yihi ibn abzana ku ahaa waa mawla min mawaalihim waa mid muxuu ahaa la xureeyey oo adoon ahaan jiray markaasaa wuxuu yihi mawla min mawaalihim aad ugu soo tagtay magaalada maka markaasuu yihi ha laakiin ninkaas laba khasladood ama laba arimood oo qiimo badan ayuu leeyahay tan koobaad waa qaari quraan oo kitaabka ilaahi subxana watacala waa xaafid tan labaadna xagga fiqiga iyo qadaagana aad buu ugu fiican yahay markaasaa wuxuu yihi sayd cumar radiallah tan arda nabigaana ka maqlay sala allahu alay slam isagoo leh ina allaha la yarfacu bihada hada aqwaaman aqwaama bi hada alkitaabi aqwaama wayadcu bihi aakhariin nabigeena wuxuu yihi sal l slam ayaan ka maqlay isagoo lah ilaahay kitaabkan dadna waxaa weeyaan wuu ku saramariya dan dhulka ayuu ku dhigaa weeyaan magaalada maka nimanka qurayshood ogeydoonsantaaga badnaa ayaa ku nool markaasaa addoon ayaa madax looga dhigo loogasoo muxuu ahaa looga soo tagay weliba wakiilsi ah marka arrinkaa isaga wuxuu yihi wax saas yeelay dadkaas ninkaa wax saa u saramariyey waa kitaabka alle ayuu u daliishaday ninka cabdiraxmaan bin abza la yihahdo ayaa qaala wuxuu yihi ana rajulan ninba ata u yimid cumar sayd cumar u yimid radiallahu ta arda fa qala wuxu yidhi inii aniga ajnabtu waan janaabay falam ajid ilmaa biyana ma helin janaaba igu dhacday biyana ma helin qaala cumar wuxuu yihi laa tusalii ha tukanin ha tukanin salaadlaan iska hadii aad biyaba helin haba tukan janaabana ay kugu dhacday faqaala camaar bn yasra wuxuu yihi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiyow amaa tadkuru miyaadan xasuusanin id ana id goor ana aniga iyo anta fii sariyatin gaadiile ay ciidan yar oo nabiga aad nala socnay sal l slam aan muxuu ahaa roonda aan u baxnay fa ajnabnaa kadibna aan janaaba ay aynagu dhacday labada nagaba falam najid ilmaa biyana aan helin fa amaa anta adiga miya falam tusalli ma aadan tukanin oo salaadlaana iska joogtay fatwadaad aad bixisay ayaad ku dhaqantay tu lamid a wa amaa ana anigi miya fatamacagtu fatamacagtu anig waan wilwiloomay waan galgashay fi turaabi ciidi sida muxua geela u galgasho kale iyo muxuua xayawaanka ayaan u galgashay fasalaytu waan tukaday faatayna nabiya nabiga u nimid sal slm fadakarnaa waan usheegnay dalika arrinkaas lahu nabigaan u sheegnay faqaala wuxuu yihi nabigeena alay sl slam inamaa in kale ma ahni kaana waxaa ahaaday yakfiika mid kugu filan ficl ayuu intuu nabiga ficil sameeyey ayaa sidaa kugu filan ayuu yihi fadaraba nabiyu nabiga wuxuu muxuuha ku dhuftay yadayhi labadiisa calcalood bilardi arlada uma nafaka fiihima wuu afuufay boor badan inay soo qaada laga yaba iska afuufay uma intaa kadibna masaxa bihima wuxuu ku masaxay nabigeena wajha wejigiisa iyo kafey labadiisa calcalood ayuu nabiga ku masaxay sal slam shaka raawi raawiga ayaa shakiyey raawiga shakina waxaa weeyaan waa salama salama weeyaan labada xadiisba ama kuwa xataa ka dambeeya shakiga xaggiisa buu ka imaanaya fadakarna dalika lahu baan u shaka raawi raawiga ayaa marka shakiyey waa salama weyaan ila labada muxuu ahay xusulood ama jiqlood aw ila lkafayni ama labada calcadood qaala cumar wuxuu yihi nuwaliika waxaan qoorta kuu saraynaa maa tawaleyta waxaad adiga dhabarka saaratay wixii adiga aad sheegatay waan ku daynaynaa adiga ay ku taalla marka adiga ayay ku taalla weyan haddii aad banaba ka maqashay <laughs> aday ku hor taallaa saas ayuu ku yidhi marka mas'alada meesha ku jirto masalada waxay tahay ma labada caalcalood ayaa muxuu ah la gaarsiinayaa masaxa mise waxaa weeyaan waxaa la gaarsiinayaa Eh, ilaa jiqilada iyo xusulada waa masale khilaafiya axaadiistan xadiidkan iyo axaadiista lamidka ayaana waxaa weyaan culimada iskugu khilaafeen marka sidii loo badan yahay saxiixeynka iyo meelo badan ku taalo waa labada calaacadood iyo wejiga weeyaan oo weliba hal darba ah laakiin eh, sidee loo muxuu ahaa sifada eh, loo gabagabaysani sidey noqonaysaa waxaa weeyaan sifaadka aada baa la iskugu khilaafay qaar waxay leeyihiin hal darba oo wejiga iyo labada hal mar ayaa lulku lagu dhufanayaa Eh, wejiga iyo calacalaaba hal mar ayaa loo isticmaala calacalaha lagu bilaabay wejigaa la marin qaar saasay leeyihiin qaar waxay leeyihin hal laba darbowa mar waxaa lagu dhufanaya gacmihii wejigaa la marin marna waa lagu dhufani ilaa waxaa la gaarsiinaya jiqilihii xusulihii qaar waxay leeyihin maya ah, waxaa ilaa aabaada iyo garbaha la gaarsiinay sida noo imaan doonta insha allahu tacaala marka waa sifaadka eh, tayamumka iyo muxuu ahay eh, sida loo gebagabaysana waxaa weeyaan waa laisku khilaafay weeyaan waa laisku khilaafay waaya hahay xadiidka saddex boqol iyo toban iyo eh, saddexaad waa xadiid saxiixun bima qablahu xadiid ka horreeyey ayuu saxiix ku noqonaya qaala akhbaranaa moxamed ibn cubayd ibn moxamed qaala xadathana abulaxwas wa salaam ibn sulaym can abi isxaaq isabiici can naajiyat ibni khufaaf can camaar ibni yaasir saxaabiga jaliilka qaal wuxuu yidhi ajnabtu waan janaabay ana aniga fil ibili geela ayaan ku dhex janaabay falam ajid maahl maa an fatamacagtu waan wilwiloomay oo waan galgashay fi turaabi ciidda tamacuka addaabati daabada iyo mxuu ahay xoolaha sida ay uliloomaan oy u galgashaan ay galgasho weeyaan faataytu rasul ban imi sal slm faahbartu bidalika arrinka ayaan u sheegay faqala wuxu inamaa in kale kaana wuxuu ahaaday yujziika mid kaa guda min dalika arrinkaas mxuu ahaa galgalashadaas iyo waxaas atayamumu inaad gabagabaysato ayaa kaaga filneed ayuu nabi yihi sala allahu alayhi wa alihi wasalam meesha marka wuxuu leeyahay camaar bn yaasir ajnabtu wa ana fi libil horaana waxaan soo marnay sariya isma diideysa gaadiiladii marka la socda soo gaadiid lama wata waxaa laga yaaba sayid cumar iyo asaga marka gaadiiladii gaadiidkoodii inay la jireen oo marka labadiiba sidaas marka laisku waafajiyo waxba dhiba ma laha insha allahu tabarak wa tacala saas inay tahay aynu badantay wallahu aclam baabka boqol iyo lix iyo sagaashanaad baabu tayamami fi safar marka safar lagu sugan yahay gabagabada la gabagabaystay ayuu baabkan u baabiya xadii saddex boqol toban iyo afraad qala alimamu nasai aleyh raxmat ullah akhbaranii moxamed ibn yaxya ibn cabd illah qala xadathanii caqub ibn ibrahim adawraqi qala xadathanii abi an saalix ayuu iga waramay an ibni shahaab qala wuxu xadathanii cubaydillahi ibn cabdillahi ibn cutba waa hiqatun thabt an ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu ta an arda can camaar ibni yaasir wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi carasa nabiga wuu degay sal slm wuu habeen dega tacriiska waa habeen deg weliba awalka dambe habeenka degitaanka weeyaan biulaati aljeish meesha ulaati aljeish la yihahdo waa meel magaalada madiina u dhowoon ka fogeyn ayuu nabiga habeennimo soo dega weyaan dhelmitaan ayuu kusoo degay aras wuu dheelmitaan degay rasul rasulka sal slm biulaati aljeish meesha ulaati ljeish layidhaha iyo nabiga habeen degay weliba dheelmataan iyo guuro ayuu kusoo degay nabigeen alai sl slam wa macahu caaishatu caaisha ayaa la jirtay zawjatu xaaskiisi ahayd fanqaطa waxaa go ciqduhaa kuusheedii oo min jazaci dhifaarin min jazaci dhifaarin magaalada dhifaar la yidhaahda oo ku taalo yeman ku taalo kuushii laga samaynayey ka samaysan fa xubisa annaasu dadkii ayaa la xabisay ibtigaaa e, ciqdiha kuusheedii raadinteeda ayaa dadka loo xabisay daalika ee ka ahaa xataa adaa alfajru ilaa salaada fajr ay ka iftiinto oo waaga uu ka bari weyaan walaysa maca annaasi dadkana ma wataan ma umbiya fatagayada calayha abu bakrin abubakr ayaa aada ugu xanaaq u carooday caaisha fa wuxuu yidhi xabasti nnaasa dadka ead xabistay walaysa macahum maaun um biyana ayna wadanin faanzal allah caza wajal alweyne wuxuu soo dejiyey ruksat tayamumi gabagabada ruqsada ayuu rabbi soo dejiyey subxana watacaala bisaciidi in ciidda lagu gabagabaysto qaala wuxuu yihi faqaama almuslimuuna muslimiinta ayaa istaagay maca rasulilah baa la istaagay sal slm fadarabuu biaydiihim gacmoodii ayay alard arada ku dhufteen uma rafacuu aydiyahum gacmoodii ay kor u qaadeen walam yanfuduu ma aynan afuufin min aturaabi turaabta shayan an waxna famasaxuu wujuuhahum wajaalkooda ay ku masaxeen ay mariyeen waydiyahum iyo gacmahoodii ila almanaakibi garbaha ilaa laga gaaro yani gacmihii ayay muxuu aha ilaa garbihii ay kor qeybtan kor ay saa mariyeen wa min butuuni aydiihim gacmahooda muxuu ahaa calaacasha hoosna ay soo mariyeen ila alabaati ilaa kilkilaha iyo shakfasha laga gaaro ayay mariyeen weyaan arrinkan marka ay sameeyeen fiiriye yacni waxay sameeyeen gebagabadii marka wejiga mariyeen wejiga ayay mariyeen ayaa kadibna waxay sameeyeen gacantii ayay saa u marinayaan saasay u mariyeen saasay u mariyeen ilaa garbaha ay ka gaarsiiyaan haddana hoos ay kasoo mariyeen ilaa ay mxuu ahaa kalkeshi shakfash ka gaarsiiyaan intaasay saa umasexeen weeyaan waa sifo kale oo saddexaad marka sifadii muxuu ahaay ahayd eh, labada eh, labada eh, hanqahen may calacalaha qeyba ahayd moogta qeybta labaadna jaqiilahi xusullahi ahayd qeyb saddexaadna waxaa weeyaan waa manaakibta iyo iyo waxaa weeyaan garbihii ilaa kilkilaha laga gaaro weyaan saddexda sifaba waa waa tan mxuu ahay tan saxaabada iga sameey labadan kalena waxaa weeyaan waa intuu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali wasalam inkastoo midaan muxuu ahaa jiqilaha ama xusulaha ee shaki uu ku jira weyaan arrinkan marka aabaada in la gaarsiiyo iyo garbaha la gaarsiiyo laba shay un baa lagu fasiri karaa tan koobaad saxaabadan eh, markii ay gabagabaysanayeen iyaga ayaa arrinkaa sameeyey nabiga alayh sl slaam amar uusiima ahayn ayaga ayaa sameeyey nabiga mxu amar ma siin ayaga ayaa sameeyey amaba in dariiqadaas ayada ay mansuuq tahay oo la nasakhay oo loo guuray dariiqadan eh, muxuu ahay kafaynka loo guuray labadaba waa suuragal waalcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala saas ayay culimada qaar eh, ku yara bushi bixiyeen baabu lkhtilaafi fi kayfiyat tayamum baabu lkhtilaafi khilaaf lskhilaaf lisku khilaafa ayuu baabkan u baab yahay fii kayfiyat tayamum gabagabada habka loo gabagabaysana khilaaf laisku khilaafa ayuu baabkan u baab yahay waaba soo marnay calacalahaas jiqilahaas waxa weyaan ilaa garbaha ilaa eh, eh, shakfalaha laga gaara iyo mxuu ahaa halkaas intaba waa soo marna weya inta unbu marka imaamka kusoo celin doonaa insha allahu tabaaraka wa marka wax cusub oo weyn kuma jiraan waan toosaan usocodsiinayna insha allah oo cusub yani wax cusub oo xadiista hore soo marnay aada uga cusub nooga imaan doonta dhowrka xadiis soo socota xadiis saddex boqol toban iyo shanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat akhbarna cabaas ibn cabdilcaظiim alcambari albasri hiqat xaafid qala xadathana cabdullahi ibni moxamed ibnu asma addubaci wa hiqa qala wuxuu yihi xadathana jawayriya jawayriya waxaa weeyaan laa ba'sa bihi jawayriyadan asal ahaan waxaad ufahmaysaan ama loo fahmayaa inay tahay dumar magac dumar laakin jawayriyada waxaa weeyaan waa magac rageed weeyaan hay abu asma laa ba'sa bihi weeyaan can malik ibn anas imam hijra can zuhri wuxuu ka wariyey maxamed shaab zuhri can cubayd llahi ibn cabdillahi ibn cutba ibn mascuud weeyaan hiqatun thabt anahu abar wuxuu warramay can abihi aabihii waa cabdulahi bn cutba waa hiqa isna can camaar bn yaasir wuxuu ka wariyey saxaabi jaliilka radi allahu ta arda qala camaar tayamamnaa waan gabagabaysanay maca rasulilah baan la gabagabaysanay sal slm bituraabi ciid famasaxnaa waxaan ku masaxnay bihi e, biwujuuhina wajiyaalkanaga iyo wa idiyana gacmahanaga ila manaakibi garbihi waa tii xadiidka haddaan soo maraynay kii oo kale weeyaan waayahay baabu nawcun aakhara min atayamum wanafki fi lyadayn baabu nawcu nawc aakhara ee kala nawcu nooc aakhara aakharu ee kala oo min atayamumi gabagabada wanafki afuufitaan la afuufa fi lyadayn labada gacmood markii ciidda la taabsiyo in la afuufa xadiis kusoo arooray ayuu baabkan ubaabiy weyaan xadiiska saddex boqol toban iyo lixaad waa saxiixun biduuni diraaci asawaabu kafayhi kama fi riwaayat ataaliya yacni xadiidku waa saxiix laakiin diraaca uu sheega waxaa weeyaan saxiix kuma ahan kafaynka iyo calacalaha ayaa sax ku ah ayuu imaamka leeya aleh raxmat ullah qala imam nasa aleh raxmat llah abarna moxamed ibn bashaar dabcan waa waa tacliiq alimam alalbani inta horan sheegay qala imam nasa aleh raxmat llah abarna moxamed ibn bashaar bundar weeyaan qala xadathana cabdiraxman ibn mahdi alimaam qala xadathana sufyan ibn cuyeyna amir muminin fi xadiid can salama waa hiqatu shayac haddaan soo marnay salama haddaan soo marnay weyan an abi malik alghifaari alkufi waa hiqa weyan cabdillahi ibn cabdiraxman ibn abza waa hiqa can cabdiraxmaan ibn abza waa saxaabiyun thaqiir eh, sagiir qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ahnay cinda cumar sid cumar ayaan la joognay faataahu rajulin baa u yimid faqala wuxuu yii yaa amiira almu'miniin muminiinta amiirkoodiiw rubamaa waxaa dhici karto namkuthu inaan nagaan shaara bil iyo wa shahrayn laba bilood walaa najidu maa biyan aan helayno waa geerjiri meel dad duur joogo weyaan duur joogo inay yihin laga yaaba faqaala cumar wuxuu yidhi amaa ana anigi miya fa idaa lam ajid ilmaa biyo haddaan helin lan akun ma ahaanaayo liusaliya inaan tukada xataa ajid ilmaa biyo ilaan ka helo aniga salaadaan baan iska joogay si cumara dhihi fa qaala camaar bn yaasir wuxuu yihi atadkuru miyaa xasuustaa yaa amiir almu'miniin xayu meel kuntu aan kunta aad ahayd bimakaani kada wa kada wanaxnu narca alibil xayu meel kunta aad ahayd bimakaani kada wa kada meel hebel hebel ama meel heblaaya aad ahayd iyo meel heblaaya wanaxnu anaga narca alibil geel aan la jirno racyi ibilkaas marka waxaa weeyaan sariyadii iyo gaadilada ayagoo ku jira ayaa haddana geeli ayaga ay si gooni ahaan ugu xilsaarnaayeen fataclamu kadibna soo ma ogid ana anaga ajnabna inaan janaaba aynugu dhacday qaala wuxu nacmaa intaad wa xasuustasid cumar in maxo halkaa ay joogeen oo saryada ay jireen oo geela la jireen oo janaaba ay ku dhacday waa xasuustaa ama ana aniga miya marka hadalka waxaa wata camaar bnu yaasir radi allahu tan arda ama ana aniga miya fatamaraqtu waan wilwiloomay oon oon mxua raftay fi turaabi ciidda ayaan ku raftay oon isku gedgedi weyaan waatayna nabiya ka nabiga u nimi sal slm fadaxika wuu qoslay faqala wuxuu yihi in kaana wuxuu ahaaday asaciidu ciiddii iyo muxuu ahaa caradii lakaafik mid kugu filan oo tayamumka weyaan wadaraba nabiga wuxuu ku dhuftay bikafay labadiis ardi arada ayuu ku dhuftay uma nafaka fiima wuu afuufay uma masaxa wuxuu masaxay wajha wejigiisa iyo bacdi diraacayhi labadiis dhudhun qaybo ka mid ayuu masaxay qaala wuxuu yihi itaqi illahi ya camaar camaar alla ka baq sayd cumar ayaa dhihi wuu hilmaamay faqala wuxuu yihi ya amiira almu'miniin inshita haddii aad doonta lam adkurhu ma sheegaayo haddaad amar igu tiraisoo tirahda sheegid ma sheegaayo qala wuxu laa maya walaakin oo amar kuma siinayo weyaan maadaama xadiid nabiga aad ka wareysay ood nabiga amarkaad bixiyey aniga kaama reebayo walaakin warka lagu laabay nuwalliika waxaan qoorta kuu suraynaa oon weli kaaga dhigaynaa min dalika arrinkaas iyo masalada aad fatuwatay ood nabiga kasoo naqlisay ood kasoo guuraysay maa tawallayta wixii adiga aad weli ka dhigatay ood muxuu inaad weli kata aad sheegatay adiga ayaan qoorta ku suraynaa weyaan adiga ayaan adduuniya akhra wax laga weydiini saas ayuu muxuu ahay sayid cumar ku yihi radia allahu ta an marka camaar bn yaasir saas ayuu marka nabigeena kasoo wariyay alayh sala slam waana xadii saxiix baabka boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad nowcun aakhara min atayamum nooc kale oo gebagabada ayuu baabkan u baab yahay xadiis saddex boqol toban iyo todobaad qaala imam nasai aleh raxmatulah wa saxiixa akhbarna camr ibn yaziid ayaa noo waramay qaluu xadathana bahaz bahaz ahy bahzi ibn asad weeyaan bahzi ibn asad alcumiy wa hiqatu thabt qala xadathana shucba waa imaamkii qala xadathana xakam bin cutayba alkindi wa hiqatu thabt faqiih rubama dallas tadliis inuu ku dhacaya suuragala can dar haddaan soo marnay almurhibi weeyaan ibn cabdillahi almurhibi wa hiqatu caabid rumi btashayuc can ibn cabdiraxman ibn abza wa cabdullahi ibn cabdiraman ibn abza wa hiqatu can abihi abihi cabdiraman ibn abza waa saxaabi yare ama saxaabiyun sagiir ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey cumar ibn lkhadaab can tayamum gabagabada wax ka weydiiyey falam yadri muusan ogaanin muusan garanin maa yaqul wuxuu yihahda yani gabagabada waxa laga weydiinaya waa gabagabadii janaabada qof markay ku dhacday muxuu samaynaya sayd cumar cilmi uma hay marka waxaa halkaa laga qaadanaya ninka si kastood u wen yahay caalim kastuu yahay masaaisha qaar way ka fakanayaan ya wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila saxaabada nabigeenana alayhi salatu slam hal qof oo cilmiga o dhan lagu jamciyey inuusan jirin ayaa laga qaadana weyaan faqaala camaar wuxuu yihi atadkuru miyaa xasuusanta xayu meeshii kuna anayna fi sariyatin gaadila iyo muxuu ahaa ronda fa ajnabtu aan janaabay fatamacagtu fi turaab ciiddi aan ku wiloomay aan ku gidoomay faataytu nabiy nabiga n sal slam faqala u yihi inamaa in kalamaan yakfiika hada hakada saan ayaa kugu filan saciidkii aad tilmaamtii ayuu marka soo wada ururiyey wa daraba shucbatu shucba wuxuu ku dhuftay biyadayhi labadiis gacmood calaa rukbatay labadiis jilbood ayuu ku dhuftay wanafaka fii yadayhi labadiis muxuu ahaa gacmoodna wuu afuufay yani marka ku dhuftay ciidii saa usoo taabtay wuu iska yara fududeeyey wuu afuufay wamasaxa bihima wuxuu labada calaalood ku masaxay wajha wejigiis iyo wakafay labadiis calaalood ayuu maratan waaxida hal mar ku masaxay weeyaan sidaasna marka waa nooc kale iyo hab kale oo loo gabagabaysta weeyaan saasuu imamku u baabaystay xadiis saddex boqol toban iyo sideedaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna ismacil mascuud aljaxdari weya thiqa qaala anbana khalid ibn xarif alhujaymi wa hiqat thabt qaala anbana shucb waa imaamkii an اxakm ibn cutayba wa e, hiqa xakm ibn cutayba waa hiqat thabt faqih rubama dls qaala samictu thr ibn cabdillaahi ayaan mxuu ahaa e, almurhibi weeyaane wa hiqat caabid rumi btashayuc yuxadis oo ka waramay can ibn abza cabdillahi ibn abza oo hiq ah can abihi abihi cabdiraxman ibn abza oo saxaabi yar ah qaala wuxuu yihi cabdiraxman ibn abza waqad samicahu isaga uu ka maqlay alxakm min waqad samicahu waxaa ka maqlay alxakam min ibni cabdiraxmaan wuu ka maqlay weyaan xakamna ibn cabdiraxmaan ayuu ka maqlay isagoo ka warrama qaal wuxuu yihi ajnaba rajulun nin bay janaabo ku dhacday fa cumara sid cumar ayuu yimid radi allahu tan arda faqala wuxu yihi innii aniga ajnabtu janaaban waan janaabay janaaba igu dhacday falam ajid maa biyana ma helin qala wuxu yhi la tusalli ha tukanin sid cumar marka fatiis waxay noqotay ha tukanin qaala lahu camaaran wuxuu yidhi ilaa biyo aad ka hesho waa qaala camaaran wuxuu yidhi amaa tadkuru miyaadan xasuusanin ana anaga kunaa inaan heni fi sariyati gaadiila ama ronda faajnabna kadibna janaaba aynagu dhacday labadeenaba faama anta adiga miya falam talim aana dukan hadda fatwada aad bixisay unbaad markaana muxuu aad ku tallaabo qaaday wa amaa ana aniga miya fa inii aniga tamacagtu waan wilwiloomay ama waan gidgidoomay ama waan ku raftay caradii fa waan tukaday uma ataytu nabiy nabig m sal slm fadakartu dalika lahu nabiga arrinka ayaan u sheegay faqala nabigan wuxu yhi alai sl slam inamaa in maana kaana waxaa yakfiika mid kugu filan wadaraba wuxuu ku dhaftay shucbatu bikafihi calaa cashiisa darbatan kafti kalena waa ili jirtaa dabcan dhuufasho ayuu ku dhuftay labada calcalood wa nafaqa fiihima fiiha wuu afuufay mid ayuu hadda cabiray lakin labadiiba waa mxuu ah ku jirtaa weyaan uma dalaka ama dalaka wuxuu marmariyey ixdaahuma midood bilukhraa tii kale ayuu mariyey weeyaan uma masaxa bihima wuxuu mariyey wajha wejigiisa fa qaala cumar wuxuu yidhi shay-an arrin ayuu sheegay laa adrii aanan ogeyn maa huwa sid cumar hadal ayuu ku dhawaaqay oo nuwalika mmaa tawalayta int hadda mxu an soo marayna nuwalika ma tawalayta weyaan cumar intaa ayuu sheegay waayahay faqala cumar shayan laa adri maa huwa wuxuu y aanan garanayn waa intii xadiidka hore ayaa cadeed weyaan faqala wuxu in shita haddii aad doonta laa xadadtuhu mar damba ma sheego weyaan mar damba ma sheega haddii aad doonto cumrow wadakara wuxuu sheegay shay-an shay ayuu sheegay fi hada isnaad can abi malik oo mxuu ahaa raawiga ahaa raawiga horean soo marnay ayuu ka sheegay weyaan abi malik raawiga hore soo marnay abi malik alkhifaari ayaa hadal uu ka sheegay weyaan waayahay wazaada salaamat wuxuu ku kordhiyey qaal wuxuu yidhi bal nuwaliika min dalika maa tawaleyt bal nuwaliika waxaan kuu qorsuraynaa oon weli kaaga dhigayna maa tawallayt waxaad weli ka dhigatay ood waxaa weyaan inaad weli kata aad sheegtay warka aday aad soo guurisay adig unbaa muxuu ahaa lagu weydiini weyaan xadii saddex boqol toban iyo sagaalaad qal imam nascali raxmat llah akhbarna cbdullahi bn mxamed ibn tamim wa hiqa qala xaddatna xajaaj almisisi wa hiqatu faqih qala xadatna shucba wa imaamki an alxakm bn cutayba wa hiqa wasalamata salamana isna waan soo marnay wa hiqa waa tashayuc baa ku jira can ther therna waa sidaas oo kale can ibni cabdiraxman ibni abza wa cabdullahi bn cbdirxman bn abza wa hiqa can abihi abihi cbdirxman bn abza oo saxaabiga la aha ana rajulan ba jaa u yimid ilaa cumar sayd cumar u yimid radia allahu tacaala canhu ardah nin baa sayd cumar u yimid waa yahay faqaala wuxuu yihi ini aniga ajnabtu waan janaabiy oo janaaba igu dhacday saasuu ku yihi ko falam ajid ilmaa biyo maanan helin faqala cumar sid cumar wuxuu yihi laa tusaliha tukanin hadii xaalada nooca tukanin faqaala camaarun wuxuu yihi amaa tadkuru miyaad xasuusan ya amiir almu'miniin ana ana id ana id goor ana aniga iwa anta fii sariyatin gaadiile aan ka sugnaanay ciidan roonda ah fa ajnabnaa kadibna janaaba ay nagu dhacday falam najid maan biyo aanan helin faama anta adiga miya falam salim aadan tukanin waama ana aniga miya fatamacagtu waan wilwiloomay ama waxaan ku gidgidoomay waan ku raftay fi turaabi ciida uma salaytu waan tukaday falama ataynaa rasula rasulka marka nimi sal slm dakartu dalika lahu arrinka ayaan u sheegay faqala wuxu yhi inamaa yakfiika waxaa un kugu filan nabiga markuu yakfiika yidhi ficil ayuu marka muxuu ahaa jawaabta ku bixiyey waxa ku filan maxaad ku bixiyey hadalku muusan bixin ficil ayuu ku bixiyey muxuu sameeyey nabigana marka alay sl slam wa daraba nabiyu nabiga wuxuu ku dhuftay biyadey labadiisa calaalood ila alardi ayuu ku dhuftay dhulkii iyo ciidii uma nafaqa fiihima wuu afuufay famasaxa bihima wajha wajigiisa iyo kafay labas calaa cadayo nabigu mari alayh sl slam shaka salamatu salama ayaa shakiyey wa qaala wuxuu yihi laa adri ma ogi fiihi ila almirfaqayni aw ila alkafayni ma labada calacalood ayuu nabiga muxuu ahaa gaarsiiyey mise labada xusul iyo jaqil ayuu gaarsiiyey arinta ayaan ku shakiyey qaala cumar wuxuu yihi nuwaliika waxaan weli kaaga dhigaynaa min dalika arrinkaas maa tawallayta waxaad weli ka dhigatay qaala shucbat wuxuu yidhi kaana wuxuu ada yaquulu mid yihahda alkafayn walwajhi wadiracayn yani ninka la yihahda salaama wuxuu isku dari jiray kafaynka labada muxua calcalood walwajha wejiga iyo wadiraacayn labada dhulno isku dari jiray wixii adee ku yara ku yara wareeray qaala lahu mansuur wuxuu ku yidhi mansuur ibn muctamir ayaa wuxuu ku yidhi maa taquulu waxaad leedahay fainahu shaniye maxaad leeda wayaan maa taqulu maaad sheegi waxaad sheegi maxay salamow fa inahu shaniye laa yadkuru ma sheego adiraacayn labada dhudhun ma sheego axadun qof oo hayrak adiga aan ahayn arrinkaas salamow ma sheege intaad ka keenta waxaan wa fa shaka salamatu salama marka shakiga ku dhacay yani cilma alyaqiin muusan haynin shaki ayaa ku dhacay oo fa laa adri ma ogi dakara diraacayn am laa inuu labada dhudhun nabiga sheegay in kale ma ogi weeyaan marka arrinta waxay ku biishubatay sida muxuu ahaa saxiixeynka imeelo badan ku taalo in nabigeena calayhi salat slam intuu u masaxay labada calaacalood iyo wejiga ay ahayd weeyaan marka xadiistan marka inteeda badan waxaan eh, laga soo bilaabo laga soo bilaabo waxaa weeyaan baabu badi tayamum oo xadiidka saddex boqol iyo tobanaad ilaa xadiidkan had u dambeey oo laba boqol saddex boqol iyo toban iyo sagaalaad intaas waxay ka sheekeynayaan tayamumka iyo habka loo tayamuma iyo siduu ku bilawday tayamumka iyo gabagabadiis ay ku bilaabatay iyo ilaahay subxaana wa tacaala sabab wuxuu ugu dhigay xilliga ayaga biyoweyto dhacday kuul ka go-day umuna caaisha radia allahu taala an ardaaha ad ilahay sabab ugu dhigay ayataymo ay soo degtay yma soo degtay kadibna sifadii loo tayamumayey iyo waxyaabahaasoo badan laga soo hadlay saddex noocna u badan ay u badan tahay muxuu inta badan tan koobaad calaacalaha iyo wejiga iyo wejiga iyo muxuu ahaa jiqilaha ama xusulaha iyo wejiga ilaa garbaha la gaarsiiyo laakiin sida muxuu ahay axaadiista saxiixeynka ku taalo iyo loo badan yahay waa wejigii calaacalaha inay yihiin alimaam albukhaari iyo rag badanna ay u baabaysteen marka intaas ayaan cashireen kusoo koobaynaa ilah waxaan ka baryana subxana wataala bismaa suna wasifaat alculaa inuu adduunya iyo aakhiraba na liibaano wixii shar adduun jirana ilahay uu naga qabtay aakhiro ilahayna waxaan ka baryana subxana watacala cuduradan iyo koronahan iyo wabaagan socdana ummadda muslimiinta iyo caalamka dhanba ilaahay uu dhinac ka mariyo caalamkana ugu dhiga mid ay ku hanuunaan oo ilahay ku xasuustaan awooddiisana ku gartaan hada wallahu aclam wsal allah waslam abdi rasul mustafa